بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جلسadan waa tii toddobaad risaaladii xukmu taqniin الشhariica islaamiya lsheekh cabdiraxmaan weeye waxaan kusoo dhex jirnay adiladii ku saabsanayd taxriimka ayaan kusoo jirnay qaybadii gabagabada insha alla waan marayna caawa gabagabayn doona xale waxaa noo dambeeyey in uu qodobka saddexaad oo adiladii naqligii markii laga soo baxay caqliga ahayd wax lagu radinayay macquulka ahayd ayaa noo dambaysay qodobka sagaalaad sheekh wuxuu ku gabagabay hadalkiisii ahaa uu yidhi fain kunta laa tadri fatilka musiibatun wain kunta tadri falmusiibatu acdamu hadalkaa isaga xoogaa xalwan ka degdegay asal ahaan ibnuqayim baa hadalkaasa iskale waana bayd uu uga hadlahayey jannada iyo awsaafteeda ayuu ku keenay oo bayd baa kasii horeeyey bayd baa kasii horeeyey baydka kasii horeeyey wuxuu ahaa fayaa baayaca hada bibaqsin mucajali kaanaka laa tadri bal saufa taclami fain kunta laa tadri fatilka musiibatun wain kunta tadri falmusiibatu acdamu marka baydkaa kasii horreeyey macnihiis markaad fahamto iyo abyaadda ku horeysa waa fahmi karaa macnihiisu waxaa weeye fayaa baayacan haada kan oo jannada ah jannadu ka hadlayo midka janno ku gadanahayo haadaa kan ku gadanaya adduunyo iyo dhaldhalaal ku gadanaya bibaksin mucajali wax dhaldhalaalo oo liita baksi shay liita oo hooseeya janno midka ku gadanahayow ka annaka waxaabaad moodaa laa tadri inaad waxba garanay waxaad ogtaynaysan jirin oo jannayaad isku bedelanaysa nacnac wax shuqul iskulana maaho ayb balaa sawfa taclami gadaal baad ka ogaan doontaa xaaladda siday tahay fain kunta haddaad tahay laa tadri midaan waxba garanayn oon wax cilmiga lahayn oo hawshaan u samaynaya aqoon la-aan iyo cilmi iyo jahli uga sugan haddaad tahay fatilka musiibatun taa waa musiiba qofku inu jaahil ahaado waxba aqoonin wix anfacahaya iyo waxa dhib ayuusan kala garanaynin fatilka musiibatun taa waa musiiba iyadu waa hal musiibayna noqonaysaa musiibo labaad waa in kunta tadri haddaad wax garanayso oo cilmi u leedahay haddana cilmigaaga aadan ku camalfalaynin aadan ka run sheegayn oo afkaaga iyo uurkaagu iskhilaafsan yihiin oo qowlkaaga ficilkaagu iskhilaafsan yahay falmusiibatu acdamu musiibadu aad bay u weyntahay lannahu musibadu markaan maxay u weyn tahay waxaa tahay rajulun caalimun laa yacmalu bicilmihi w dhaqankii yahuudeed baa laga helay weeye dadka naarta lagu horinahayo ugu horeeyana waxaa ka mida rajulun caalimun lam yacmal bicilmi baa ka mida marka falmusiibatu acdamu wey saas marka meydkan yuu ahaa macnihiisu marka hadal iska noqday iska caanbaxay oo dadku maaa la sagaal qabsado ayuu noqday wey marka wain kunta tadri wey haddii aad og tahay oo adigoo og janno iyo adduunya dhaldhalaan inay aad u kala duwan yihin haddaad haddana adduunyo doorato oo wax liita doorato falmusiibatu acdamu sd waaweyn taa macnahedu marka waxaa weye adigoo hadda shareecadii iyo diintii haddaadan aqoon u lahayn oo adoon aqoon u lahayn jaahila aad leedahay taqniinku waa bannaan yahay in wax la qodobeeyo fatilka musiibatun taa waa musiibo w waynaad waba aqoon jaahil aad tahay mudan laga qabta ubaahanta lagu naseexay haddii adoo cilmi u leh aqoon u leh waxa ka dhalanaya iyo adilatu taxriim iyo xujadu siday tahay adoo garanaya haddaad kas u samaynayso mushaar iyo qabyaalad iyo qoys iyo ay wax ku wadaan e falmusiibatu acdamu aad bay weyn tahay qodobka tobnaad wuxuu yidhi sheekhu idaa cumila haddii lagu camal falo bimaa dacaa waxay u yeereen oo dadka ugu waceen ilayh xaggiisa haaulaa'i qoladana shareecada ha la qodobeeyo baaxuuriyan halaga sameeyo waxay dadka u yaraan haddii lagu camal falo laa qadar allahu ilaahay ma qadaree ilaahayna warkooda ma haysiiye fasayulzamu waxaa lagu laasimin weeye alqudaatu qudaadii maxkamadaha noo jooga waxaa lagu laasimin oo waajib looga dhigin bilxukmi inay wax ku xukumaan bitaqniin iljadiidi taqniinka cusub taqniinka cusub oo la keenay inay wax ku xukumaan bay noqonaysaa kutub iyo shareecana meesha laga saaro laga tuuro kaa taqniinka jadiidka ah baaxuurkaa soo baxay la keenaya asga maxkamadaa la geenaya kitaab اllahi caزa wajal wa sunata alayhi الsalaaةu wasalam iyo saxiix bukhaari iyo muslim meesha laga tuuraya waana khatara usha ayada a khatar qaal ibn qudaama wuxuu yihi raximah اllahu tacaala saabinmuqni weeye walaa yajuusu ma banaana buy walaa ma banaana an yuqallada in loo an yuqallada in loo gacanta laga geliyo alqadaau qadihi iyo xukunka in loo dhiibo liwaaxidin qof in loo maxaa loogu dhiibayaa alaa an waa lagu shardinaya calaa an yaxkuma inuu ku xukumo bimadhabin bicaynihi an yaxkuma bimadhabin bicaynihi waxaa laleeyahay qadaan kuu dhiibaynaa magaaladan qaadi baan kaaga dhigaynaa qaadi dawlan kaa dhigaynaa bishardi waa inaad ku xukunto madhab mucayana oodan midigii bidx uga leean xaquna ma dhaafo wuxuu yidhi imaam ibnu qudaama wa haada madhabu shaaficiyi shaafici madhabkiisa waa kaawa inaysan hawshaa bannaanayn walaa aclamu ma ogi fiihi qowlkan iyo madhabkan asaga khilaafan culammada khilaafkana ma ogiba waa ijmaaco haddii ay baatil tahay oysan bannaanayn sheekhow madhab mucayan ah oo min malaahid islaamiya ka mida ah in dadka ha lagu xukumo la yihahdo qaadiga lagu shardiyso baatil tahay famaa baal madhabka lahado waa waasice la soco madhabku yactamid cala alkitaab wasunna walijmac walqiyaas walcilal madhabku waa waasic sheekh madhabku maxaa weeye ma saad moodisa ma aha sheekh madhabku aad bu waasicu yahay madhabka saasa haddii la diiday famaa baalka hee waraaqo yaryar oy soo ururiyeen dad maxaa la aan diinta waxba ka aqoon iyo maxaa la yidhaahda gaala iyo waxay soo ururiyeen oo looga qiilbaaray qawaaniinta gaalada maxaad moodaa waa ka daran wey kana si fogu shuqulna kuma leba nambarka koob iyo tobnaad waxa weeye binadari markii loo fiiriyo ilaa xaalati taqniin xaaladda taqniinka markii la fiiriyo binadari markii loo fiiriyo loo ego ilaa xaalati taqniin almulzami lagu laasiminayo bihi asagaba fi duwali almulzami bihi laazimka a weye bihi asaga fi duwali dowladaha duwal dowladaha macnaha taqniinka iyo qodobaynta laasimka waa dowlada in lagu dhaqmo oo saas ugu degsan haddaan fiirina laftiisa oon daraasayno ilaa waxaan nahay dad wax daraasaynaya oo wax akrinaya oo raba wax inay muqaaraneeyaan maxaan wax muqaaranaynaynaa waxaan wax muqaaranaynaa inaan ogaano xaqa iyo sawaabka baailka aan ka digno xaqa aan xoojino aan u gargaarno saas wax lagu daraasaynaya najid waxaan helaynaa markaan kaa fiirino binadari ilaa xaali taqniin markaan fiirino almulzami bihi waajibka kuwa laazimka ku ah fi duwali dowladaha taqniinka ku dhaqma najid waxaan helaynaa weeyoon ogaanaynaa annahu taqniinku lam yahbut inuusan ku sugnaanin calaa watiiratin waaxidatin ee calaa ariiqatin waaxida calaa watiiratin ee calaa ariiqatin waaxida ariiqo keliya kuma socdo yuqaalu fulaanun calaa watiirati kada bimacnaa calaa ariiqati kada o calaa nahji kada marka haddaan saa u fiirino najid waxaan helaynaa anahu lam yabut inuusan ku sugnaanin taniinku anahu taqniinku lam yabut inuusan ku sugnaanin calaa watiiratin waaxida hal ariiqo iyo hal manhaj oo loogu imaanaysa ma jiro waxaa weeye toban af buu leeyahay maalin xag kaa soo gelaya maalin ag kaa soo gelaya maalin ag kaa soo maalin badhac kula socdaa y maxaa dhacay bal iskaba dhaaf inuu ariiqo keliya ku socday watiiro waaxide min taqyiirin bedel ilaa taqyiirin bedel kale wuu tegaya doorin wey min taqyiirin doorin wax la dooriyo ilaa takyiirin doorin kale wa tabdiilin bedelid ilaa tabdiilin bedelid kale waad custaan baan marxamin ku eri waxaan ku iri wadaadada haddii dhahaan xujo ay keenaan oo dhan wa dastuurkaanu shareecada waa waafaqsanya annagaa muraajacaynay dowladdu markay qortay annagay noo keentay annaga u qaxweynay waan fiirinay shareecada waafaqsan waa heer sare hadday dhahaan xataa soomaalan soomaaliya jawaabta su-aashaas inay weydiin karaan waxaanan ku iri yaa dabaana qaadahaya hadhow inaan tabdiil iyo taqyiir lagu samayno mankuiri musan kuma dhihin haadaa huwa sheekh taqyiirkdiilku waa joogta waaniinta qofkii qawaaniinta akriyayna waa ogyi oo daraasiya hawsha ayada waa muttafaq dood kama jirto qawaaniintu tabdiil taqyiir ziyaado istidraag maxaa la yidhaahda waxaasaa lagu samaynaya afar iyo labaatanka sac waa socdaa afar iyo labaatanka sac waa socdaa ayib hadda maraykanka oo kale maraykanka kaliya ingiriiska ole maraykanka qaanuunkiisu waa asal ahaan waa ingiriis weeye ayagu waxa ugu badanoo isticmaalaan waxaa weeye waxa la yidhaahdo asawaabiq oo sawaabiqdu maxay tahay waxaa laga fiirinahayaa waaa laga yaaba qaanuun degan oo rasmi uusan jirin new zealand iyo australia aka jira waa meelaha ugu badan oo dee ingiriiska de meelaha gumaysteen soo carbiya dhigaan oo ay dowladoodu ka jirto irishba wadax kuwa kutooda maxay samaynaysa sawaabadu maxay tahay wixii horay u dhacay yaa lagaga qiilbaaraya lagaga qiilbaaraya oo qodan oo arshiifka ku jira arshiifka wuxuu ku jira haddii wax lagaaga waayo markaasaa hee min daaka lyowma marka waxaa weeye yaa loo fariisanaya qodob laga soo saaraya maba jiro qodob hor marka hore lagu fiirinay maaa la yirado dastuur ma ji lakin waa luley tan mid u eg oo dhacday ma jirta oo sanoo kale soo martay waa fiirinaynaa haddaan weyno maxaan samaynaynaa haddaan u fariisana go-aan ka gaarayna marka qawaaniintu tabdiilka taqyiirkaasi ku socotaa si shek kushe jazah llah khayr saxwa wanatiijatan wanatiijatan macnaha miraha iyo e, natiijada iyo faa'iidada ka dhalanaysa markaan fiinay lihaada kaas sidaa daraaddeed wanatiijatan lihaada inuu maadaama uu taqyiir iyo tabdiil u socdo natiijatan lihaada oo ah natiijo iyo miro u ah taqyiirka u ah falfaransiyuuna nimanka faransiyiinta ah faransaawiyiin waagi hore waxay ohan jireen carabtu iyo maxaa lay hore oo adugu hadda labadi boqoloo sano ka hor mxuukii maxaa lay caalam islami faransiisku uu yimid waxaa la ohan jiray faransaawiyiin hadda laakiin maxaa la yidhahda waxaa la yidhahda faransiyiin baa la yidhahda luqadsiisa sida beddelsa waa la yaabsa dadka horta akhrinayso waxaad arkaysaa maxaa la yidhahda faransaawiyiin baad arkaysaa hadda kutubtan waaa ku qoran faransiyin baa ku qoran waaa kaloo de laoran jir faranjina waa la oran jira faranjina waa la oran jira marka fal faransiyuun nimanka faransiiska ah iyo waman xadaa qofkii socdo man xada mashaw qofkii socda xadwa hum maxaa la yidhaha socodkooda wey xadaa bimacnaa ay saara waa mashaw saara waman xadaa qofkii maxaa la yidhahdaa socdo weeyo saara socda xadwa hum socodkoodii socda tarakuu ayaa ku daydo qawaaniinta ka qaatay lana soco caalamu islaami maxaa la yidhahda faransiisku farangafooriyada nimanka la yihahdo adduwal farangafooriya la yihahdo macruufka la yaqaano macnaha commonwealthka waa taqaanaan iyo farangafooriya labadaasaa jirta laba majmuuco majmuucada farangafooriyada la yihaahdo ayagu qaanuunkay ku socdaan waa qaanuun faranc waa la ogya taas qolada ku socotaa ee commonwealth ku jirtana waxaa weye waxay ku socdaan qaanuunkay ku socdaan asagu inta badan waxaa weeye faransiiska qayb buu u badan yahay laakiin ingiriiskaiy sawaabiqdiisa iyo caraabtiisa waxyaala badanona waa ku jiraan oo xagga ciidamada iyo dhaqaalaha iyo waxyaala noocaas maxkamadaha iyo qoseya waa ku jiraan marka faransiisku waxaa weeye faransiisku dowladaha carabta dowladaha carabta markii la yiraahdo qawaaniinta laga dejiyey huwa ra'su maba dhaafaba wax kaloo meel kale wax looga qilbaaro waa laga yaaba laakiin faransiisku waxaa weye qawaaniinta dowla carabiya ka jirta waxaa weeye waa faransiisku limaada liannu he abulqawaaniin waa ibnul maxaa mushrikiinkii baa dejiyay aynii sheegay ma soo sheegeen ah, ninkaasaa dejiyey maxaale faransiiska yimid marka asaga maxaa leeyahay sideed dawladood carab ugu horreysa ku bilaabay kabacdina kuwii kale waa ku xigsan waa la kala qaatay marka fal faransiyiin waman xadda qofkii socda xadwom ayaga dhinacooda socodkooda kale so taraku waxay uga tageen weeye lilmaxaakimi maxkamadiiba waxay uga tageen xaqa alijtihaadi maxaakamadu inay ijtihaadaan maxay ku ijtihaadaan ku dadaalayaan fii tafsiiri nusuusi nusuusta iyo qodobada dastuurka ku qora inay iyagu fasiraan baa looga tegay iyo wa fii tabiiqiha inay ayagu tabiiqiyaan camaliyan u dhaqangeliyaan fii tabiiqiha inay maxaale dhaqangeliyaan cala alqawaacid alcilmiya qawaacid cilmiya ay ku fasiraan oo ku socotay cala alqawaacid alcamaliya cafwa cala alqawaacid alcamaliya qawaacidda camaliga oo lagu dhaqmaayo maalin walba maxkamadaha looga dhaqmaayo inay iyagu ku tabiiqiyaan oo maxaa la yidhahda hirgeliyaan cala alqadaaya dhacdooyinkii maxaa la yidhaahdaa inay ku socodsiiyaan allatii qadaayaadkaasoo tucradu loo soo bandhigay calayhim ku imaanaysa markii tabdiilkii iyo taqyiirkii uu dee ooda jabsaday waxaa la ysku haystaa horeyna kugu soo sheegay hadday wadaadadu yidhahdaan qaanuunka waa muraajacaynayna maxaan ku soo idhi waxay doodu ka dhalanaysaa yaa fasirahaya may kuso hormayseen kuma soo odhan waa tana haddana maxay tahay qaanuunka fasiraadiisa haddana laysku qabsanaya war qaanuunka yaa fasiraya yaa xaq u leh rijaal اqaanuun agtooda waa muttafaq waana ijmac wey idaa kaana ijmac اqaanuniyiin muctabar waxaa weeye cindahum waa ijmaac qadciya wadaadada iyo dadka aan qawaaniinta baran oo shahaado u haysan oo shuqul ku lahayn laa yufasiruuna alqawaaniin adduuniya mana garan karaan shuqulna kuma leh waxba laga dhegaysan bal iska dhaafe madaxweynaha dowladdu hadduu yihah qaanuunka anaa fasiray laa yuqbal xataa ra'iisu dawla hadduu yihahd qaanuunka anaa fasiray laa yuqbal limaada liannahu rijul qaanuuni ma allahuma inuu marka rajul qaanuuni ah hadduu rajul qaanuuni ahaa inuu markaa yidhaahdo waan ku haystaa meeshaan fasiraysaan u isticmaalina waa marka rajul qanuni qanun ka niqaashaya <laughs> isaga lafdiis hadda waxaa jira moogtahay waxa la yidhaahdo rijaal qaanuun oo midka haddan u isticmaalayo laakiin masar iyo suudaan iyo waxaa ka jira waxa la yidhahdo fuqahaa lqaanuun fuqahaa shariica wa fuqahaa qaanuun wey waa kalaam baatil wey waa talbiis wey islaamku wuxuu yaqaanaa hee fuqahaa diinta yaqaano ilaahay u tukada laakiin maxay keeneen ayagu waxay keeneen fuqahaau hee qaanuun laakiin anagu waxaan dhahayna rijaalu qaanuun baan dhahaynaa marka tafsiirkii baa laisku haysta tafsirku marka markii ooda ay soo jabsatay oo yaa fasirahay oo seel dhahaya waxaa la yidhi maxkamadihii waxaa la yidhi taraku maxkamad lilmaxaakim baa waxaa looga tegay waxaa la yidhi xaqa ijtihaad idinku ijtihaadaa la yidhi fii tafsiiri nusuus nusuusta iyo qodobada meesha waa fasira wa fii tabiiqiha camalgelinteeda weeye cala alqawaacid alcamaliya sida loogu dhaqmayo maalin walba wa cala alqadaaya qadaayaadka ee dhacdooyinka xawaadista imaanaysana idinku maxaa layaha kuxu allatii tucradu calayhim idinku waxaa lay qaata idinku maxaa layaha hawsha ku dhaqmaaleen dhaafiyo le maal walba doodii qaylo laguma jiri karo qaala alcalaamatu taa marka waxay kaloo burinaysaa qoladii lahayd taqniinu shareeca waxaan u samaynaynaa khilaafka in la yareeyo khilaafkii lu waa taagay oo dibujabsadayba waaba ka sii darayba maxaad yaraysan haddaad lahaydeen waxaan ka cararayna abu xaniifaa yidhi iyo maalig baa yidhi iyo ibnu cabaas baa yidhi iyo cumar baa yidhi haddaad ka cararayseen he mid ka daran baad u guurteen kuwaasu ahli cilmi ilaahay ka cabsanayeen oo qawaacid ku socdee waxaad u gasheen way faransawiyiin baad u gasheen maxaad faaideen marka maxaad faaideen ma jiro qaala calaamatu maxamed alamiin shinqiiti wuxuu raxmatullahi calayh wuxuu yidhi ina tadwiina in diiwaangelinta ina tadwiin almadkuur diiwaangelintaas la sheegay oo maxay tahay waa takniinka la socaan qodobaynta la qoray oo diiwaan laga soo saaro buug laga soo saaray ina tadwiin almadkuur tadwiinkaasi qoristaa la sheegay sanna wuxuu suneeyey oo jideeye bihi asaga waxay ku jideeyeen faaciluhu kuwii sameeyey tadwiinka qoristasa waxay ku jideeyeen oo u jideeyeen oo ogolaadeen adtakyiira wax ka bedelid weeye liman yati cid imaanaysa bacdahum ayaga gadaashooda ujeeda orta ariiqu waa furan yahay ariiqu tabdiil fi lqawaaniin waa furan yahay wey maalin walba furanaya haddii hadda tusaale dowladaha doorashooyinka gala hadday dowladdu inta doorasho gasho madaxweynihii iyo qoladii meesha nidaamka uu ka baxo xisbi kala qabsado waxaa weeye waxay samaynayaan qodobo iyaga nidaamkooda u shaqaynahayaan ayay ku darahayaan qodobo nidaamkooda u shaqaynay ku darahayaan kuwa kale markii hadhow dowlad kala timaado xaq waxay u leedahay inay ku samaysa rafci oo laasho iyo inay socodsiiso hadday anfacayaan way sii haysana way daynayaan hadhow markii la qabsado waxay leeyihiin waraaqdii waagii uu qoray maxaa la yidhaahdaa odaygii meesha joogay hee warkay waad fahaysaa maylata taasaa maxaa la yihahdaa lagu soconayaa haddaysan anfacaynin maxay samaynahayaan mid cusub baa habeenkaa loo qayinaya la soo saaraya hadday dawladdu afgembi ku timaado madaam qodhan haddii la kala tuuro oo afgembi yimaado maxaa la samaynahayaa waxaa laga bilaabaa awalan waa qabla kulish waxa laga bilaabaa ilqaau dastuur dastuurka la tuuraya lakin dastuurku adiga kuma shaqaynahayo dastuurku wuxuu sheegayaa dawladdooda ku dhaqmaysay inaad adigu tahay baaqi oo mujrima oo aasima oo sharciga ka horya dawladda afgembi buu sheegaya harciga marka dawladna sheegaya annagana xukumaya inaanu dembiilayaala miyaan haysanayna dabkaa lagu guraya qofkii lagu arkana waa dembiilow maxaa la samaynayaa markaasaan u yarayna aqoonyahanka inay kooxdanada ka tirsan waxaan leenahay haddaan hoynaayo maxaa la qora bahalkaan markaasaan maxaa la qaanuna soo saaraya qoladii aan af gambinay kurtigo dembiilayaal baan ku qoraynaa wey waxaan leenahay xabsiga ha loo dheereeyo midkaana ha la dilo kaana ha la xukumo kaana ha la kalto meesha u kala baxay qaanunku meesha u kala baxay qaanunku ayb oo anta wax sahlan ma aha waa maaa l sila dooxadayn marka waxay u jideeyeen oo ogoleen weeye atakyira liman yati bacdahum cidda u imaanaysa gadaashooda inay wax bedelaan way ogolaadeen maxaa dhacay liannahum ayagu bitadwiinihim qoysooda ay qoreen bitadwiinihim ay tadwiiniyeen maxaa la yidhaahdaa alqow waxay tuureen weeye markay wax qoreen oo ayagu wax qorteen wax soo doorteen oo meel buug noogu qoreen liannahum ayagu bitadwiinihim ay wax qoreen alqow waxay tuureen weeye oo meesha ka saareen aqwaala ahli اlcilmi ahlcilmigu aqwaashiisi bay ka tuureen almukhaalifati oo khilaafsanayd limaa dawanuu waxay qoreen meesha ku qoraan w khilaafsanaa nimankan qoraya taqniinu shariica yaa jamaaca ma waxay soo qorayaan wax ayagu ay dan moodaan mise aqwaasho dhan bay soo qorayaan wax ayagu dan moodaan bay soo qorayan aqwaasha ayaga khilaafsana baysan danayn oo tuuraya sidaas daraaddeed waa la xusaa majalat alcadliya axkaam maxaan kusoo marnay waxay qoreen manhaju xanafi bay ka qoreen marka koowaad aaniyan uma aysan fiirinayn raajixi marjuux bal waxay qoranayeen marjuuxaadka in badanoo ka mida ah. kuwa marjuuxa oo daciifka ah bay qoranayn in badan huna marka markay wax qorahayaan alqow aqwaala ahlicilmi almukhaalifata limaa dawanuu bay tuurayaan kowa marka ugu horeysaa dastuurka marka marka ugu horeysa la qorahayaba dastuurkan haddii laga soo dheeganayo oo saan looga qiilbaaranayo waxa ayaga aan danaynayn qodobada aan danaynayn qolada dastuurka qoranaysa calaamad baa la saarahayaa shaaba kan ka good kana ka good kanaga daa ama qaabkan wax ka bedel waa loo kaxaynhayo leanna uma danaynayo wadaalika midaa iyadaaba yadcu wuxuu u yeerahayaa buu yidhi oo ah in culummada aqwaashooda la tuuro iyo madaahibtooda yadcu wuxuu u yeerahayaa lisarfi nadri fiirada in laga jeediyo can usuulihaa can usuuli aqwaal aqwaash waxay ku taagnay imaamu shaafic masalada markuu ka hadlo daliil buu ku qotaminaya ijmaac kitaab sunno qiyaas waxba ku fadiisanayaaw usuusheeda ee qotansanayd waa la tuurahayaaw iyo wa madaariki maxaa la yidhaahdaa amaakinteedii madaarik madaarik waa jamcu madhab wey waxaan laga hadlayaa mawdic iyo makaan alakdi shayga meesha laga soo qaato oo laga soo dhimilqaato usuushu marka la mid yahay waan soo iyo wamadaarika sharciya meelaha madraka iyo mawdica sharciga oo wax laga soo qaato madaariku sharciya marka waxaa weeye waa usuushan way la macno tahay usuusha ayay la macno tahay falladiina kuwii buu ku yidhi sheekhu ya'tuuna imaanahaya bacdahum bacda almudawaniin kuwa wax qoray oo dastuurka diyaariya gadaashooda kuwa imaanahaya yuushaqu waxay dhow qarka u saaran yihiin an yaquuluu inay yidhaahdaan haaulaai kuwaas waa kuwa kuu qoray wey baaxuurka qoray dawanuu waxay qoreen weyo noo diiwaan geliyeen maxaa la yihaa haaulaai ladiina dawanuu kuwaasoo wax qoraydeh taraku waxay ka tageen aqwaalan bay ka tageen qaalaha uu yiri weeye man qof weeye huwa asaguba aclamu ka cilmi badan oo ka ogaal badan minhu ayaga wa aqdamu ka horeeyey zamaanan waktigana ka horeye ka daweyn bay ka tageen wey waxay leeyihin war nimankan annaga horteen qoloo taqniiru shariica sameeyey waxay tuureen oo meesha ka saareen oo ilqeeyeen dad ayaga ka cilmi badan kana warreeyey aqwaashooda imaamu shaafici abu xaniifiya maalik baa la kala tura aqwaashooday tuureen wey raggaasu aclam wa aqdam zaman waa ka horren wey kuwaasay ka tageen soo maaha annaguna intaan ayaga u khamuurno waxay qoreen iyo taqniinkooda iyo baaxuurkan meesha ay keeneen aan u shuurayno aan wax ka bedelno aan kala tuurno mid cusub aan qoranno inta waa noo furan tahay limaada adigu haddaad maalig aqwaashii si tuurto abu xaniifa tuurto shaafici aad tuurto ibnu cabaas tuurtay he aniguma adigan kuu daahaya ku luqluqan maayo ana bartaan kala tuuraya waa inaad ogaataa hawsha hawsha inaad ku haanto taqniinku ma joogsanayo iyo taqdiir iyo tadbiirku marka waa meel belo wasanafcalu waxay dhihi wasanafcalu waan ku samayn macahuna jirkooda waxaan samaynaynaa midla maa facaluu waxay ku sameeyeen maca kayrihim haday qoladii kale culumadii hore ayay ku warin waxay ku sameeyeen oo aqwaashooda inay tuureen oo maaa madaahibtooda inay qariyeen oo qodobo ka soo doorteen yaanu ayagana ku samaynaynaa ayaguna waxay qoreen he waa kala tuuraynaa annagaa mid cusub samaysanan saasay dhahayaan fasayakuunu daalika wuxuu ahaan buu yidhi imaamu shinqiidi ariiqan waddo injid buu ahaanaya ila takyiiri doorin weeye wax la dooriyo oo qodobadii wax laga dooriyo wa tacdiilin in wax la toostoosiyo in wax la toostosiyo shareecadii iyo maxaa la yidhaha taqniinkii baaxuurka meesha loo yaalay dastuurka wax laga badbedelo wa yuushiku wuxuuna dhowda qarka u saaran yahay an yantahiya inuuba la gaaro kula ekaado oo la gaaro daalika hawsha ayadoo taqdiirka iyo tabdiilku ilaa tabdiili اkuliyi tabdiil dhammaystiran gebigiisaba alla tuura in la yihahdo gebigiisaba tuura mid cusub aan qorano shareecada dhanba aan tuurno qaanuunkaan le shareecadu waafaqsanya nagaba daaya qaanuun wadciga noo qoraniyo maxaa nagu wato sharcigu waafaqsan waafaqsan waafaqsan maxaa nagu kallifaya war noo qora qaanuun maxaa la yihahda aan madax bannaan shareecadu waa munazil dastuurkuna he waa muqadas saasuma dhii jir nimanka maxaa la yihah soomaalidu addastuuru he muqadas washarcu munazal marka qaanuunka muqadaskaa noo qoran nimi lagu kala kaxeey marka tabdiil kulli sooma jeed hawsha halkaasay gaaraysaa dadka wax yaqaana oo caynu shariica wax ku fiirinaya haada huwa ra'yuhum wa cilmuhum macrifatuhum adilada diinta garanayo laakiin maxaa la yidhaahdaa dhoohane aan waxba garanayno wuxuu lagu dhaaraya wuxuu yidhi gabayaagi somaa dhibta aniga ii muuqata waa mid dhamacu weyn dhoohani ah, iyo hanfade waa la dhalanteen dhibta sheekh dadka waxgaradka u muuqanaysaa aad bay khatar u tahay laakiin dhoohaniya hanfadeed hee maxaa la yidhaha waa iskala boodaya war ku jir waa fiican tahay salaada duhurka lix ragcad la tukado war waa khayra maxaa la yidhaha lix nooga dhig sideedu maanta waa soo qaxweyne waa waana shuu ku leeyahay waa ka rajaynnaa anlaa yuqadira dalia all inuusan hawshaa qadarin tabdiil shariica inuusan alla lagu keenin iyo taqniin ayaa alla ka tuugaynoo ka rajaynayna war ummataani labadii ummadood labadii dowladood ama labadii ummadood allataani labadaas dowladoodo dawanataa diiwaan geliyey oo qoray bacda akaam harciya akaam sharciya qortay oo taqniin shariica sameeyey acni waxaan ula jeedaa labada ummadood alatraak walmisriyiin baan ula jeedaa soo labadii qolo laga soo biraayo maaha albaabkiina laka soo galay wey la socotaa majalat alcadniya albaabkii koobaad aaniyan he aad raagtay in loo yimid wey labadii albaab na laka soo galay bawaaba waa inii sheeg labada albaab weliba turkigu dee markii hore ka dowlaadba xoogga loo saarayay laakiin masr waxaa xoogga loo saarayay annahaa bawaabatun licaalami alcarabi wa caalam alislaami ajmacu saasa xoogga loo saaray masr masarsia oogga loo saarayo marka taqniinkii iyo balaayadii halkaasi kasoo bilaabatay labadaas qole muxuu kuli maxay sameeyeen intaha wuxuu ku ekaaday oo ku dhammaadayo amruhumaa amarkooda wuxuu ku dhammaaday ila tabdiil اlkuliyi sheekhu sheekh waa macnaha waa ma og tahay hawl og yahay waxaa meel ol tabdiil kulli a marka maxaa loo soo bilaabay taqniinu shariica qodobada shareecada hawsha noo dejiya culumay noo jooga waxbaha kicnina hawsha waa sidii si loo wada maxaa la sameeyey waa tilaabo tuglaysay kabacdi maxaa la yidhaahdaa tabdiil shariica oo dhan oo kaamilaha la sameeyey waa la kala tumray taqriir shariica marka haddaad maqasho halkaas u socdaa halkaas u socdaa marka hawl khataro famaa daama intay daa'im tahay oo jirta buu yidhi anna haadii midaan ayadaa alxaqiiqata oo dhabta almurata oo maxaa la yidhahdaa kharaar weeye maailatun ay qaa'imatun mid taagan intay tahay amaamanaa annaga hortannada xaqiiqadu waa saawa xaqiiqadu maxay tahay xaqiiqadu waa inay u tegayso taqniinku uu kuu geynayo qodobayntu tabdiil shariica inuu kuu geynayo maa tabdiil maxaa diin illahi inuu kuu geynayo maadaama intay daa'imta jirto ana haadii midaan alxaqiiqata almura qaraar wey maailatun ay qaa'imatun inay tahay amaamana hortanada taagan tahay fa kayfa sideebaan nalja'u maxaa l ugu iilanaynaa weye ilayha se ugu iilanaynaa sin anagu natiijo noocaasa oo kharaar oo balaaya ugu iilanayna oo anagu diin u moodaynaayo xaggeeda isugu buusaynaa oon khayr uga raadinaynaa wbitaali midda xigtana wabitaali midda xigtana nastathmiru aan maxaale uga faa'iidaysanaynaa bimasaawi'ahaa xumaanteeda natiijada inkaarta qabta seen uga faa'iidaysanaynaa oo annagu intaan faa'iide ka raadina ugu dhaqmayna oo lena war qaanuunkii reer masar iyo maxay degsadeen atraagtu noo keena oo taqniinka ahaa kabacdi markaan konton sano labaatan sano joognana maxaa ama ka yarba aan maxaa le tabdiil aan samayno seen anagu marka kayfa wabitaali sidee baan anagu nastakli uga faa'iidaysanaynaa oo maxaa uga midha dhashanaynaa masaawi ah masaawi ahaa maxaa la yihahda xumaanteeda iyo balaayadeeda seen anagu uga faa'iday masaawida maxay ahayd dee waa beladii iyo waxay wadatay oo la qodobaynaayo faallahuma allahyo innaa anagu natadaracu waxaan xaggaaga isugu dulan isu kaa dulaynaynaawe innaa natadaracu waan isu kaala dulaynaynaa ilayka xaggaaga min asaabici fara weeye atasanuci fara wanaagsan gacmo wanaagsan baan xaggaaga kuu taagayna waa noqon kartaa allahuma allahyow ina anahu natadaracuu waan isu kaadulaynanaa weeye ilayka xaggaaga min asaabicin fara baan isu kaadulaynana iyo gacmo weeye atadaruci atasanuci maxaa la yihahda gacmo wanaagsan oo muminiin oo kaacsinan kuu taagaynaa ilahu noo gargaar kuwa naga cisa waa noqon kartaa waxaa kaloo min asaabic tasanuc waxay noqon kartaa in la yidhaahdo wuxuu ka wadaa wadaadku min asaabic tasanuci ay kuwa isdoomaxaa istustuska iyo gaala raaca inay gaala raacaan iska daydayahaya farahooda iyo farafaraintooda ay shareecada farafaraynayaan yaa ilaah kaa magangelayna labada waa dhici kartaa labaduba waa dhici kartaa lanno tasanuca almusaanaca hiya rishwa la yihahda musaanaca inaad maxaa la yihah lagaa sheegay isku susiya way noqotaa maxay kaloo noqotaa xusnu samti bay noqotaa ariiqo wanaagsan iyo akhlaaqna dhaqan wanagsan waa noqotaa marka midda hore inay tahayn u baanto faallahuma allahayow inaa anagu natadaracu ilayka adigaan isu kaana dulaynaynaa weye min asaabici baana kuu taagaynaa weeye atasanuci fara wanaagsan oo muminiin baan gacmaan kuu taagaynaaye ilaahu kuwaa naga qabo oo naga celi inaysan noo imaan wey taqniim shariica wata iyo gaalo dhaqankeedu ayb warkaa waa garateen weye inuu u yahay maxaa la taqniinku inuu ariiq u yahay litabdiil waad fahanteen maxaa la yihaahdaa waa ka soconayna qodobka labiyo tobnaad wuxuu yidhi adana waxaa weeye ittahma wey adana macaani badan bay leedahay haddana waxaa loo isticmaala maxkamadaha markii la joogo tuhima waa la tuhmay markii maxkamadaha marki lajogo waa loo ukuma waxaa loo yaqaanaa hadana bimacnaa xukima calayh waa la xukumay labadaba loo isticmaalaa marka labadaba waa noqon kartaa hadana wuxuu maxaa la yidhaahdaa xukumay weeye hadana wuxuu xukumay weeye ama maxaa leeya ku tuhmay weeye naftiisa axadu daaciina mid ka mida kuwa u yeerayo dadka ugu baaqaya oo wadaada isku sheegaa litaqniini nafsahu naftiisiibuu tuhmay wey ama naftiisiibuu xukumay muxuuna ku xukumay ama ku tuhmay jahlibuu ku xukumay wey aqoon daruu ku xukumay markaas afkiisa waxaa ka soo baxday waxaan balfilaynba wey hadaana axadu daaciin litaqniini kuwa dadka taqniinka ugu yeeraya nafsu naftiisu maxaa la xukumay ama tuhmay naftiisiibuu xukumay oo jahlibuu ku xukumay aqoon daruu ku xukumay aqoon daruu isku tuhmay wey cindamaa qaala markuu yidhi agteeda ina alfatwa fatwada culummadu tataqayar waa isbedeshaa oo waa doorsoontaa bitaqayuri doorsoonka weeye azamaani waktiga iyo walmakaani makaanka la joogo qaacidadaas aad maqasheen ayay la soo boodeen oo maxay dhaheen maxay deliisanayaan waxay dhaheen nimiyow taqniinu shariica waa min baabi hee taqayuru fatwa bitagayuri zamaani walmakaan wey waktigaan aan joogno oo casriga oo cawlamada oo adduunku ooda soo jabsaday oo shirkaduhu yimaadeen oo maalgashigu jiro oo dalxiisku yaacaayo oo diyaaradu ay isdaba marahayaan kitaab iyo qur-aan baa laguu dhaqmaya ma socon kartee waxaa weeye waa in lala jaan qaado casriga oo la dejiye qawaaniin ummadahoo dhan ay fahmi karaan luqadaho dhanna ku qoran waa in la dejiyo sidaa daraaddeed waxaan leenahay waxaa wacanahaya casriga iyo zamanka la jooga iyo makaanka wacanahayaa xaale taqniim buu wacanahaya marka shareecada hadal qodobeeyo limaada lanna culimmada waad ogoshihiin tilka maa qadaynaa e wahaadihi maa naqdi wey fatwadu inay isbedelayso xaaladaha isbedelay jeedku isbedelay waad ogoshihiin tanna xatii ku daraw min baabi hadal baab ka dhigow saasay dheheen ina tafadwa tatagayaru bitagayuri zamaani walmakaan warkaasay dheheen waa la sharxi doonaa mid ah wuxuu yidhi fa naquulu waxaan dhahaynaa wey ina taqniina qodobaynta weeye yuctabaru waxaa la ictibaariya oo la tixgeliya laga soo qaadaa xajaran ay mancan baa laga soo qaadaa xajaran ay mancan wey waad garanaysaa maaa le xajar safiih iyo maaa simyan iyo maa makarata waad garanaysaa fiq islam waad ku haysaa xajara waa mancin iyo diida wey la diidaayo calaa axkaam اlijtihaadiya axkaamta ijtihaadiga bay hor istaagaysaa taqniimku wuxuu kow ka yaho oo mancinaya oo diidahaya culummada islaamku inay ijtihaadaan oo se u diidahaya markii la keeno shareeco qodobaysan oo miiska la soo saaro maxkamadaha la keeno wadaad ijtihaadi karaa ma jiro keena mujahidka iyo keena maxaa lay arbaciinka akrisanaya kurtigood qodobada meesha yaalay bay wax ku xukumayaan oo ka qiilbaaranayaan oo daba fariisanayaan waajibna ku ah ma ijtihaadi karaan mana fakeri karaan mana dadaali karaan saas ma aha iska cadda jawaab soo maa saas wey macnaha taqriiba waxa loo dejinayo waxaa looga caray inaan la ijtihaadinba waxayna wadaadada ijtihaadkooda intuu iskhilaafay laha kala yaacila kana saanu fadwa kana saanu ijtihaad kana saanu maxkamada kukumaan dhihi lahay taqniin aan samayno mujtahid kastana aan ku laasimin oo dhahno waa inaad raacda buuggaan dawladdu ay wadato marka taqniin shariica buu kuyidhi ina taqniina yuctabaru xajran mancin iyo diido wey horsaag cala alaxkaam alijtihaadiya ijtihaadka shareecadu fasaxday oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fasaxay oo diinta ogolay ayuu maxaa hor istaagayaa wey marka waxbamaa la fahmin wax aad fahantayba ma jiro fa yamnacu wuxuu diidahayaa weye taqniinku tagayura alfadwa fadwa inay isbadasho way diidayaa wuxuu leeyahay weligii taqniinka hala ag fadhiyo nin maaa ijtihaadi karo fadwiisu isbedeli kartana ma jirto isma bedesho fadwadu samankuro isma bedelo taqniinka hagu dhaqmuu leeyahay fayamnacu wuxuu diidaya taqniinku tagayura alfadwa bitagayuri zamaani buu diidaya zamankee waqtiga inaysa badsuur diidahaya waalqaacidatu sharciya qaacidada sharcigaana waxaa weeye oo ummaddu ay yaqaanaan muslimiintu tagayuru lfadwa bitagayuri alazminati walaxwaal tagayur maaa fadwa fadwadu waa inay isbedesho bitagayuri alazminati walaxwaal azminada wakhtiyada la joogo zamanka la joogo xaaladda la joogo iyo axwaasha qofka xaaladiisaad daraasayn makaankaad daraasayn waxyaala badan baad fiirinaysaa waxyaala badan yaad fiirinaysaa marka qaacidada la yaqaano sharciga oo taas ahayd ayaa waxaa hor istaagayo oo mancinaya e taqniinka laftiisa diidayo culummada mujtahidiinta o dhan wuu ka saxbinaya oo ka qaadahaya darajadii ahayd darajatulijtihaad buu ka qaadahaya wuxuuna leeyahy ma ijtihaadi kartaan qaanuunka laazima hala raac ijtihaadkiina looma baana afkiinina haysto ijtihaadkuna muxuu keenayaa balbalo iyo ummadu ina iskhilaafto hebel saas u ijtihaad hebel saas bay keenaysaa laga joojiyo hor cad wey marka xageed maxaa la yidhahdaa xageed anigu noogu xujaysanaysaa taqayur ulfadwa maxaa la yidhahdaa taqayur sama xagee noogu gelinsanaysaa ninka waryo diidanaya waaba adigaba manaa sida loo kala tuuray ma ujeedaa nimanka maaa kitaab gaablooyaha wadaadad maogtaa in badan baa idiin sheega in badan baa waxaa weeye dadka wadaadada oo wax kuu deliilsanaya waxay kuu deliilsanayaan alxujatu fiihi waxaadiratun lanno waxaa wey wuxuu rabaa xujad meelsa muraan ku caamiyo qofku marka wax fahmaya marku saa u fiiriyo wuxuu fahmayaa daliilka u wato laftiisa ad kula dhegaysaa daliilka u wato laftiisa ad la qabsanaysa waxaad leedahay hada daliil laftiisaan kala baxaynaa sheekh sida maxaa leeyahay u fiirso waa la sii sharxaaya weli hawshii qaala sheekh muxuu yidhi maxamed ibn ibraahim ala sheekh maxamed ibn ibraahim maxaa la yidhaha ibn cabdilatiif weeye dee wasiirka awowgiis weeye maxaa la yidhaha mufti dawla sacuudiya wey mufti dawla sacuudiya macnaha la soco wadaadka majmuuciis hadda fataawigu yaalo oo dhowr iyo labaatan dhowr iyo tobanka lix iyo toban meelaas inaa umaleyna waxaa weeye waa la mamnuuc baa laga dhigay la soco markuu yimid fahd markuu yimid oo raggii hore ay tageen de malik cabdilcasiis oo meesha aasaaso odagu ay isla joogeen oo dowladdu la joogay markuu dhintay sacuud markuu yimid oo xanuunsaday waa hamil idii soo sheegay waraaq buu qoray wuxuu annaga xanuunkaaga isbitaalkaaga shuqul kuma lihiine waa casilantahay xilkan kaa qaadaynaa isbitaalkaaga iska aad allah ku caafiyo qur-aan waa kugu akrinaynaa faysalna waa ti meesha ugu geeday fataawigii asaga ahaa kabacdi faysal baa faysal waa la dila malik khaalid baa yimid way socotay hawlihii ayaga ahaa wuxuu hor istaaga asaga iyo cabdilla ibni xumay oo ku-xogeen waxay hor istaageen wax alla wixii taqniin ku saabsanaa oo khaasata ku saabsanaa baabka maxaa la yidhaahdaa aliqtisaad ku saabsanaa sharikaadka harikaad wax alla wixii sharikaad ku saabsanaa fataawi wasiir maxaa la yihahdaa maaliya wasiir maxaa la yihahda tijaara baad arkaysaa rasaaisha waxay kaloo horisaa wax badanoo ka mida maxaa la yihahda tacliim baabu tacliim aad bay horsaageen wixii noocaasaa ciidda ka badan markii maxaa la odagii dhinto xoogaa maxaa wahaabiyada ay ganta faruurantay oy dabacday oo maxaa la yihahda tusbixi u go-ay waxaa weeye wadaadka fataawigiisii waxaa la yihah mamnuuc lama nashin karo lamana daabici karo xaskaa lala dhigayo hadda ogaanta anigu aan ogahay haddana waa mamnuuc hadda ogaanta bicilmi wa macrifati waa mamnuuc ma soco maxaa ku qoran limaada liannu wixii dowladda lagu hor istaagay oo dhan oo xaaraantaa baa ku qoran oo la diiday wey wixiina hadda waa la fasaxay saa la soco nin baan inta ka gatay waxaa la yidhaahdaa two thousand six eh, sixkii baan wax baan weydiiyey waxaan ku meel kale ma garanaysaa maktabad leh magaalada maka markaasuu yidhi haddaan kuu keeno bishardi waan kuu keenayaa laakiin waxaa weye lacagtaa bixinaysaa faatuurana male ismana aanaan arag shuqlna ku mali maktabadayna kaaga gadi maayo funduq iyo maxaa la yihahdaa makhaayad yaan kaaga gaday kartoon ku jirta kartoonka iyadoo ku jirtu keena kartoonka mark ku jirto koray dusha wuxuu kaga qoray majmuucu rasaa'il ibn cuthaymiin marka ina fahamtaan sheekhu dusha maxaa kaga qoran majmuucu fataawa ibn cuthaymiin lann markaad garoon ka baxayso waa suura in la lagu qabsado xagee ka keentay w marka ninkaanaan ka soo galay haye waa musaadara bimaalihi maxaa le wamumtalakaatihi wasijni binafsihi washaaq idan cindana hadda fataawa maxamed ibn ibraahim maca anahe fataawa maaa le majmuuc fataawa ibn cusaymin sheekh saasaa la joogaa sheekh markaas waxaad u qabtaan hawshiiyo diintii meesha hadda la marahayo inay maxa le meel saalan tahay wey nasal allah salaam muxuu yii maxamed ibraahim muxuu yii waa xukmulaahi ilahay xukunkiisa waa rasuuli sal la ala slam waxaa weeye laa yakhtalifu maxaa la yidhahdaa isma khilaafahayo fii daatihi daati maxaa la yidhaahdaa daatadiisa isuma khilaafahayo daatadiisa iskuma khilaafayo inay wadaad kalanahay maalinta inta narmariyay laba maalin baa isweynaan ma leehay laba maalin waa la soo koobiya mayn original tau qabtaa intabiyaa sheekh waa nala soo koobiyeynaya haddii original naloo kena lacagtan la ka qaadan lahaa ninkiiba waxaa laga shubtay maxaa la yidhaha toddoba boqol oo maaa riyaal baa laga qaatay laba boqol oo dollar yaa labada nayna laga qaatay afar boqol oo dollar ba hirigna laka siiyey nin walba majmuuc baa loo keenay maxaa la fataah bin xusein baa labada nayna loo keenay nin walba dhinac buu la dhuuntoo la carray nasac ah, sheekhu marka yaa lagu jawayo sheekh marka wuxuu yihi sheekhu laa yakhtalifu isma khilaaf fi daati isma khilaafayo xukunka ilaahay xukm اllahi warasuli sal la sl ykhtalif isma khilaafayo fii daati xukunka daatadiisa iyo shaksiyadiisa isma khilaafayo biikhtilaafi اlazmaani wa taطawur اlaxwaali wa tajadud xawaadis laa yakhtalifu fii daatihi biikhtilaafi اlazmaan zamanku inu iskhilaafo wa taطawuri horumarka wey inuu hormarahayo taطawur اaxwaal axaalada inay hormarahayaan teknolojiyada imaanayso combyuter imaanahayo diyaarada imaanahayaan maxaa la yiha layl imaanahayo waxba iskuma bedelahayaan wa tajadud اxawaadis xawaadista imaanaysa ee dhacdooyinka imaanaysa waxba iskuma bedelahayaan haye fainahu amar yashaani maa min qadiyatin qadiya iyo dhacdo ma jirto iyo xaadito iyo naazilo kaanat kaainatan ahaatay weeye kaainatan maa kaanad kaainatan ha ahaata maa kaanad waxay rabtabe ilaa wa xukmuhaa xukunkeeda weeye في kitaaب اللahi taعaaلى وsuنaةi rasuuلi salى الlaه عليه sسم nasan aw ظaahira aw istinbaaطan aw غayri dalika lagu helaya xaadiثo iyo qadiya hadday dhacdo waxaa laga helaya xukunkeeda fii kitaab اlahi wasunati rasul ala salaatu wasaa nasan aayad quraan nasaa la helaya aw aahiran aayad aahir ku ali ah xadiis baa la helaya aayad iyo quraan xadiis daahir ku ah ama naskaa la helaya kitaab wasuna aw istimbaaan aw qiyaas baa lagu helaya qiyaasanaysa usul fiqiga taqaana qawaacidda taqaana istimbaadaysa aw gayri dalika baad maraysaayo maxaa la yihahdaa shareecatu man qablana baab istixsaan maxaa l meeshaa rabto ka qiil baara wey calima waa ogaaday way hawsha calima daalika waa og yahay w man calimahu cid ogaato cilmuule ilahay waa fahansi waana garanaysaa wa jahilahu jaahil buu ka noqday man jahilahu hawsha qofki jaahil ka noqdeen qofki jaahil ka noqda de waa jaahil ma oga kii cilmina ilahay cilmaasi hawshaa waa og yahay w hawsha marka qawaacid baa lagu socdaa walaysa ma aha nin buu ku yidhi sheekhu macnaa maa dakaruuhu maa dakarahu wuxuu sheegay walaysa ma ahani macnaa maa dakarahu culamaa culammadu waxay sheegeen macnihiisu ma ahaanin oo muxuu yahy min taqayuri lfadwa bitaqayur axwaal ay sheegeen macnihiisu ma aha maa danahu wuxuu maleeyey man qof wuxuu maleeyey qalla uu yaraaday nasiibuhu dheeftiisu ay yaraatay aw cudima la waayeyne min macrifati garashada madaarik alaxkaam axkaamta meesha laga qaato axkaamta laga soo dheegto iyo waa cilaliha axkaamta cilalkeedii iyo masaalixdeedii iyo manaaficdeedii maxaa leeya qof ay ku yaraatay amaba waayeyba oo jaahilan kaar ku dhacday wuxuu mooday ma aha oo ku fasiray ee tagayuru lfatwa bitagayur alaxwaal si uu mooday maaho hawsha macnahee saanbaa si u fahmay dadka noocaaso oo kitaab gaablowga ma aha bukursho xayu meel oo danu ay maleeyeen waa kan waxay maleeyeen xayu danu ay maleeyeen anna macna daalika macnaha hawshaas ay ka hadleen taqayur lfadwa bitaqayur axwaal waxay u maleeyeen bixasabi ay biqadari wa bikayfiya maa yulaa'imu wixii u cuntamaya oo la soconaya iraadadka hum ayuusay doonayaan fadwada waxay moodeen taqayur fadwa laga hadlaayo sida ayagu ay doonaan in loo dhigahayo oo maxay tahay sanadkan maadaama waktigan gaalayn suuda aad isu galeen waxaa weeye sunnadii ahayd in maxaa la raggu ay garka daystaan ha iska daayo garka ha la xigo tusaale takhayul fatwa maaa la takhayul axwaal maadaama saban la isdhexgali lagu jiro waa in la fasaxo muusdiga iyo fanka iyo heesahaya waa in la fasaxo sida qadaawiya ay dhahaan iyo keyrkiis ay dhahaan wey badaas la fasaad ku dhacay maxaa dhacay inaan ummaddu waa isdhex gashay waxay dhaheen hadaf qoladii wuxuu ku leeyahay miyaan dhihi karnaa qof maxaa la yidhahdaa gaal ahaa oo reer yuruba oo soo islaamay oo muusiga iyo maxaa la yidhahdaa dhaansiga iyo hawlaha ku jiro qoob ciyaarka ku jiray miyaan dhihi karnaa markuu islaamka soo galo heesaha iyo muusiga iyo qoob ciyaar kalaabyada aad ma dhihi karna muftii soo socon leena waa hawshaada wada ma dhahayna bu ku le hawshaas maxaa dhacay tagayurun maxaa la yidhaha xawaal azmir waa iskhilaftay hore bad hee andamana tagayur axwaal maxaa leeyahay in dhashareerka iyo xijaabkaaniyo gabadhu inay is-asturto unbaa muhiim ah sarwaal weynoo jeenisa holf ha isku taagto hee ama ha xijaabato ciiday u taalla hawshaan soo nusuus kuma soo arorin sheekh hawshaan soo nusuus kuma soo arorin sheekhu hawshan nusuus maxaa la kuso aroray masaa'ilu alwalaa walbaraa ha la tuuro maxaa dhacay maxaa loo tuuraya hadda maanta waxaa jira atacaayush silmi baa jira jimcada ka dhexaysa lagu wada jiraawo hawshan lagu wada marka tacaayush silmi maadaama jaha alwalaa walbaraa ha la tuuro kan waa muumin kana waa gaal hawsha la tuuro maxaa dhacay tagayuru laxwaale war hawsha shareecadii o dhan baa la tuuraya nasal allah salaam marka maxay noqotay xayu danuu meeshay u malayaan ana macnaa dalika bixasabi maa yulaa'im iraadatahum si ayagu doonahayaan ayay fatwada u bedelahayaan laakiin sida ilaahay doonaayo rasuulkiisu doonaayo shareecada ay kutusayso adiladu kutusayso qawaacidu sharciya lagu socdo nusuusa lagu socdo maya taa ma aha taama kuma socdaan ayagu say doonayan bay wax u bedelahayaan fa yuxarifuuna waxay taxriifinayaan oo leexinayaan weeye oo qaloocinayaan lidaalika taxaashaa daraaddeed alkelima kelimaadkay taxiifinaya oo qalluucinayaan can mawaadicihi booskiisibay ka leexinayaan tagayur lfadwa bitaqayur asminati walaxwaa meeshay lahayd bay ka doorinayeen oo ka qaadayeen meel kaley dhigayaan ninka ardaga on iska fiirinaya xerowguna wuxuu leeya maasha allah buu leeyahay war maasha alla lagaaga dambe maasha allah maaha qaldami sheekh waxayna idhi marka ayadaba waktiga ayadaa macna tagayuri fadwa bitagayur alaxwaal walamaan macnaheed waxaa weeye muraad culamaa minhu ay ka leeyihin waxaa hawsha ujeedada culimada ka leeyihin maxay waxayna yihiin macna tagayur alfadwa bitagayur alaxwaali walasmaan muraadu alculamaa minhu ay ka leeyihin waxaa weeye maa kaana wixii ahaaday wey mustasxabatun mid la saaxiibaysa oo la socota oo ku dhegan fiihi dhexdiisa weeye alusuulu sharciya usuul sharciga alkitaab wasuna walijmac alqiyas bay la socotaa fadwadu waa inay isku bedelsho ayadoo ku dhegan oo la socoto oo ku maran he aayad qur'aana xadiis ijmaac qiyaas la socota waa inay isku bedelsho laakiin fadwo ninku suu raba ah fadwo imrikaaniya soo mataqaana fataawaamrikiya soo mataqaana fataawamrikiya shee kutub baa laga qora maxay tahay fataawo u khidmaynaysaa e soogalka uu soo galay maraykanku caalamu islaam marka fadwa imrikaaniya ma soconayso sheekhu fadwo sharciyaa la rabaa laa fadwo e imrikaaniya shee ma soconayso <laughs> fadwo maraykana fadwo maxaa le faransiya iyo fadwo britaaniya xaafada ma soconaysa waa isagaash aas wa yaga ma soconayo marka waxaa rabaa maa waxaa wey muraadulculamaa waxay keenayin waxaa weeye minhu hadalka asaga maa kaana wuxuu aday mustasxabatun waxay tahay weeye fadwadu fiihi dhexdiisa weeye alusuulu asharciyatu usuulsha sharciga alkitab wa sunna ijmac lqiyas laga wado iyo walcilal cilooyinkii cilal macquulu macan masalada macquulu macana tay waana tan soo marnay ashariicatu asl waxaa weeye he annahaa mucallalatun inay tay waa soo marnay waa cilal marciya cidalka wax lagu ilaaliyo oo lagu dhao marciya wax lagu ilaaliyo oo lagu dhawr maxaa lagu ilaalinaya shareecada lagu dhowraya inaad ku ijtihaado ku dhex jirto ku socoto shareecada midignaadan wa leexan bidixnaadan wa bayrin ariiqa in haysa cilal wax lagu eego iyo wlmasaalixu masaalixdii manaaficda iyo faa'iidooyinka alatii taasoo jinsuhaa iyada jinsigeeda iyo nooceeda iyo qabiilkeeda muraadun ay mid la doonaya ay u tahay lilaahi tacaala alle iyo warasuulihi sal la ala rasuulkiisa waa inaad fiirso masaalixda iyo manaaficda jinsigeedii ayaga kuwa ku noocaa ilaahay uu doonaayo oo nusuusta ay ku soo aroortay oo rasuulku doonaayo oo shareecadu ay ka hadashay wixii kuwaa la nooca oo ku qabiila oo ku jinsiya waad fadwoonaysaa ummaddana waa u banaynaysaa waana maxaada ku hagaajinaysaa kuwaas ilaahay muraadkiisa aan ahayn oo rasuulka muraadkiisa oo diinta ka hor imaanahayana masaalix baa lagu sheegay yac waad waad celinaysaa tahay marka waad ujeedaa masalada waa lagu dheeraaday taqyiir maal fadl taqyir awaal walaasmaa sida loogu dheeraaday iyo sida loo sharxay waad ujeedaa calayka bihaw iyaysan mar kugu soo noqon waa inaad meel ku disho wey tahay mas madaxa laga dila qodobka saddex toonaad waxaa weeye ataqniinu sabiilu wuxuu jid u yahay lihajri lfiqi sharci kullihi wey war taqniinku horta hoos baan usoo degne sabiilun iyo wadu wuxuu yahay lihajri in laga haajiro lihajrin maal tarki wey tag in laga tago laysaga tago alfiqi harci fiqigi harciga kutubta noogu qora kullii dhammaantiis xadiian waa kitaaban wa sunata in laga tago lanna waad ogtiin fiqigu aayaat axkaam meel bay noogu qoranta axaadiis axkaam meel bay noogu qoranta marka laysu koona maxaa la yihahdaa aladilatu sharciya baa le waa laga qiimaartaa marka wixii o dhan taqniinku wuxuu sabiil iyo wado u yahay weeye oo kugu bixinaya adila sharciya in laga guuro oo laysaga tago iyo wa cadami rujuuci inaan loo noqon ilayhi ila fiqi sharci inaan loo noqon oo maxaa dhacay habeen walba baaxuurkaanaan fiirsanaya taqniinkaan fiirsanaya asagaan ummadda u fadwoonaya asagan u kala saaraya fiqu sharci fiqu shaafici iyo maalik iyo xanaafna iyo maxaa lay kitaabu sunana baa isaga tegayaabo xoogaa mar aan maxaa lay ku indha noqo ayuunbuu noqonayaa tay ilaa maxaa ilaa ma ahani buu ku yihi lilmawaadi mawaadi ma ogiye almuqananati la qodobeeyey in kaana bimacnaa wxoogooda waa cadam rujuuci inaan loo noqon ilayhi ila fiq inaan loo noqon buu taqniinku u yeeraya ilaa lilmawaadi maadooyinkii ma ogiye almuqananati la qodobeeyey e in kaanad haddayba ka mid tahay weeye mawaadida la qodobeeyey min alfiqi islaami fiq islamku inay ka tahan dood ka qabnaa bu in kaanad annagu dood baaban ka qabnaa marka horeba tasallami mayno sidaas daraaddeed ataqniin waxaan leenahay waa baail min asli wey la dhihi maayo qodbo shareecada khilaafsan baa ka soo horjeede ha laga saaro ha laga soco sida waa dad maxaa la yidhahda qolya nairobi joogaan oo waxba garanay ay dhaheen oo kale marka waraaq la rogo yaa mid laga soo saaraya waxaan leenahay asalkiisaba ee iyo dhalashadiisa horeba marka horeba intaan loo walqalinba waa dacwo celweeye asaga dhanba maba daahir uma noqdo waa la gubayaa loo walqali maayaba asaga dhanba xuquuq alqalima sheekh waa la gubahaya la dhihi maayo mixii shareecada khilaafsanna ha laga saaro ficin ha la qaato may asaga dhanba ujeeddada loo dejiya waxay tahay he shareecada in lagula dagaalamo fiqiga in looga tago ijtihaadka in lagu diido tabdiilu shareeca in lagu gaaro hawla ciddaa ka badan so waxaan soo taxaynaaw waxdan meeshu kuma jiraan mamnuuc marka arkaan iyo maqaashi ujeeddooyin maxaa lagu adeegaya isagana waa la tuuraya marka waxaadan aqoon dad kaas mushkilo weyn marka sheekhu waa jazaahu allahu khayr waa nin cadligii maxkamadaha ka shaqeeya og hawsha ayada waa khabiir weyn marka wuxuu u yeerahayaabuu ku ilaa cadamu rujuuci ilayhi ila fiqna u noqon maysiba asagaad ictimaadaysa oo baranaysaa ku mushaar qaadanaysaa kuliyadiisaad gelaysaa kuliyatulfiq wa shariica oo maxaa la laga tegba maxaa dhacay kuliyatu qaanuun baa aadaya markaasoo maxaa shaqa hore ka helaya maxkamadaan fariisanaya ilaa lilmawaadi almuqananati mawaadidii la qodobeeyey moogi in kaanad haddayba tahay mawaadida la qodobeeyey oo meesha noogu qoran min fiqi islaami min alfiqi islam haddayba ka mid tahay laakiin asalka waa aysan ka mid ahayno ayagu waxa weye qaanuunkay degsadeen ayay waxay dhaheen shareecadu waa inay waafaqdo laa an yuwaafiq alqaanuunu he ashariica waa tan soo marnay qodobka afariy tobnaad wuxuu yidhi altaqniinu sababun ra'iisun waa sabab weyn weeye lilqadaai in laga taqalluso wey lilqadaa in laga taqalluso cala alfiqi alislaami fiqhi islaamiga in laga taqalluso gebigiisaba la kala tuuro qadaa'an maxaa la yidhaahdaa xukumid weeye nihaa'iyan oo kama dambaysa weeye fii majaali majaalkii iyo booskii weeye albayaani axkaa caddayntii maxaa layiha liakaam mucaamala liakaam mucaamala axkaamta mucaamalaadka la cadeeyo waa ganacsiga de w tijaaradi waad garanaysaan wey iyo businesskii iyo waljinaayaati iyo maxaa leeyaha dembiyadii wey jinaayaadka waad garanaysaan waa jamcu maxaa jinaaya jinaayadana waxaa leeya hiya aljurmu waalimu waddambu baa la yihahda luga alcarabiya fiqiga sharciga markii la joogana waxaa la yihahdaa aljinaayatu waxaa weeye waa ficlun muxaramun munazalun fi nafsi aw alraafi aw alamwaali maana waa ficil muxaram oo ku dhacaaya qof bini aadan nafteed ku xadgudbaysa oo dilaysa ama dhaawacaysa atraaftii xubnihiisa goynaysaa ama amwaash ku dhacay waad xadaysaa waad boobaysaa maxaa la yidhaha waad tuugaysanaysa hawlahaas dhan jinaayaadka iyo wakayrihaa iyada kayrkeed weeye oo maxaa la yidhaha iktifaan iyadoo lagu kaaftoomahayo bitaqniin qodobayn in lagu kaaftoomahayo fiqigii waa laysaga tegaaya oo maxaa dhacay xura sheekhutan inuu ku yidhaahdo tusaale ahaan markaad hadda taqniinka joogto wadaadada le iyo maxaa la yidhaahdaa dhalinyarada hareecadu waafaqsan yahan waxay u baahan tahay inay ilahay u toobadkeenaan ay fahmaan jinaayaadkan markii la joogo waxaa weeye qofkii xoolaxada qofkii maaa la kii khamro caba kii maxaa la yidhaha zinaysta kii xukunkeedii hee shaabuuggii iyo gacangoyntii ma laga helaya qaanuunka hadda shareecada waafaqsan ad noo sheegaysaan se in is weydiiya ma baanaya jamaca ma laga helaya maku jira qofkii waxada waa gacanta in la gooye maku jira qaanuunka ah, sheekh muugta waa inaad muugta si waa inaad u hasho sidnimo waa inaad u hasho Ah, war been sheeg oo been he eh, ruuqeeg sheegsa iska ilaali waligaagu qofkii waxaad oo jinaayaadkaan mara xagee maraya waxaa wey haddaad waxaddo gacanta hala goyni si abaad u gaari qaanunkii dasuur kuma jirto ee maxay tahay qofku qof xoola ka xada maxkamadan waa la dacweynaaya waxaa la xukumaya xoolihiinu soo celiyo intaasoo ganaaxana waa la ganaaxaya xoolihiina waa inu soo celiyo haye dad qofka uu ka xaday kabacdi hadday ku caddaato maxaa biadilatiha kabacdina asagana he xabsiga lagu tuuraya oo gacangoynta aw tabdiil wey saa daraaddeed wadaad culamad malikiya waxay ka hadleen haddii lagu badelo oo tusaalaha maxaa la yihahda gacangoynta meesha gacanta laga goyn lahaa ay yidhahdaan ugaasyada iyo salaadiinta ayana ninkan gacanta laga goyn lahaa waan gadanaynaa gacantaa gacantaa la goyna wiilkii in hebel xoolaa xaday so qaadi qaadi sharciga wuxuu ku yidhi ninkaan xoo cadaatay hawshii gacanta ka wah la siiyo ugaaskii bay noodoonta wuxuu yidhi dhegayso qaadiyo gacanta intii la goyn lahaa inteeda magtaa oo u dhigantaa nagu ganaax annaga reer hebela waxaan siinaynaa ninka xoolaha laga xaday kaati wii masaasa intaasoo gacad gacanta ku gadanaysaan soo maaha bas wiilka gacanta ka goyn mayno iyo gabadha wux noqdaba gacantiisa haw taallo intaasu maaa la xoolaha bixiya ninka xoolaa laga xadayna siiya gacanta gata qaadiga saa xukun culama umalikiya maay dhaheen kaafir billahi murtad wey intaa kaa gacanta lagu geyn isagaa la dilaya horta hawshaana soo sheekh tabdiil wey sheekh tabdiil waxaad samaysa xoolaad qaada xeelad qaada waxaa tii hadday saa tahay isku bedel hawshii gacantan wiilkaan u dayno ha isaga shaqaysto waxaa le konton xeelad qaata waxaa le ninka xoolaha laga xaday he siya gacantana gata ninkaa la irida ka baxo qaadigaa waxay waa murtad kaafir billahi alcadiim weeyo leexada asaga la saaraya kabacdi markaas kaasaan soo qabanayna gacanta ka goosanayna joogtaa sheekhu marka hawsha marka u fiirso hadshee muxuu ku yidhi hawsha waxaa weeye attaqniinu sababun ra'iisun wey waa rugni iyo tiir weyn wey lilqadaa in laga taqalluso cala alfiqi alislaamiy fiqiga islaamiga ahaa oo dhanba qadaa'an xukumid weeye nihaa'iyan oo dhammaystiran weeye gabagaba ah fii majaali lbayaani liaxkaami almucaamalaat axkaamta mucaamalaat haddii wax la kala xado maxaa xalaala maxaa xaaraan axkaam mucaamalaat ka waran riba ma ku jirtaa riba ma ku jirtaa qofkii khamre ka ganacsada maxaa xal ah hadduu keeno xashiish hadduu keeno maxaa xukun ah maxay noqonaysaa axkaamu riba awa waxyaalii xaaraanta awa ma ka helaysaa may kama helaysid hadduu qofku sameeyo ah, laysku dacwe wa laysku sameeyo waxaa la yidha baaxuurka la tegay waa loo qiilbaari kan ninkaas waxu waxaynahay kabacdina maxaa la yidhaha wax alle xadiis kusoo hortay aayad quraan kuso xaroortanaye eh, maxaa la yidhaha meesha la keeni maayo waa la tuuraya meeshaba lagu qori maayo iyo waayra waljinaaya iyo maxaa la dembiyadii iyo maaa su xadgudubkii wahayraha iktifaan iyo lagu kaaftoomaya bitaqniin baa lagu kaaftoomaya axkaamulmucaamalaat waljinaayaatna hee eh, waxaa laga tuurayaa daaqada lamana kelin maxkamadaha taa waa fahanteen qodobka sharmitanaad waxa weeye ataqniinu iih waxaa ku sugan tadyiiqun ciriirin weeye in la ciriiriyo in la ciriiriyo ayaa ku sugan calalmuslimiin lagu ciriiriyo maxaa le bixamlin in lagu xambaaro lagu socodsiiyo calaa qowlin waaxidin hal qowl weeye bisifati mustadiimatin sifo oo joogta oo daa'ima oo laazima weligeeda sifo daa'ima mustadiima joogta oo maxay tahay qaanuunkan meesha yaalla oo taqniinka oo qoran oo dowladdu ay qortay kaasaa oolahaya meesha konton sano boqol sano waa daa'im weeye lama ijtihaadi karo wa lagama bedelan karo waa kabedelaya kaba bedelan kara kaasaa laazim culimmadu laazim ku yihiin qodob meeshaa ku qoran ayaga u taallaa marka waxaa weeye tadyiiq baa ku jira culammadanadii mujtahidiintanadii caalimiintii subxaanallah diinta bartay oo ijtihaadi lahaa oo noo fadwaan laha waxa la mamnuuc fadwa maxaa dhacay baa xoogkaana laga qiilbaarayo dastuurkaan lagama leexan karo attaqniim qodobaynta ku yir sharcada la qodob fiih waxaa ku sugan tadyiiqun ciriirin baa ku jira cala lmuslimiina lagu ciriiriya mujtahidiinta culammada wey bixamlin in lagu xambaaro calaa qowlin waaxidin hal qowl weeye bisifatin mustadiimatin ay daa'imatin wa laazimatin wey wa haabitatin weligeed ba joogta soo maanaan soo marin in maxaa la yidhaahdaa shareecada iyo culummada iyo inay maxaa la yidhaahdaa ay ijtihaadahayaan ijtihaadku furan yahay oo waasic yahay oo maxaa la yihahdaa hadba xaaladii timaada laga qiibanayso kutubta kuma qorna tii ayadahay waa la mancinaya waa la diidaya lamana ogolaa loo oranhaya mamnuuc baa laga dhigahaya hawshaan hawl soconaysa ma aha wey waa xaaraan hawl la ogol yahayna ma aha marka qowl waaxid hal madhab waaxid haddii la diiday taqniin waaxid iyo dasuur wax ku qoran asagana baatil iska dhigo lix iyo toban midka maxaa ah la ugu dambeeya kii ugu dambeeyey maaha ugu dambeeyey low sullima haddii maaa la nabadgeliyo maaa la loo daayaba low sullima haddii la nabadgeliyo oo loo daayo bna hunaaka halkaa waxaa ahaaday bacdu manaha ragga wax sheeganaya kaadibadna waa loo gogolbadiya agoolmaaaajibadin geed gaaban ala fadhiisano low sullima haddii loo daayo oo loo buradaayaba oo loo nabadgeliya bna hunaaka halkaa inay ahaatay bacdu masaalixi maraafic fawaaid alcaaidati kasoo noqonaysay wey alcaaidati kasoo noqonaysay calaa ilzaami in ummadda lagu laazimiyo calaa ilzaami qudaati qudaata in lagu laazimiyo bilxukmi inay ku xukumaan bitaqniini qodobaynta inay maali xukaamtu iyo qudaada ummadda ku xukumaan faa'iidooyin baa kasoo noqonay masaalix hadday dhahaan ooba loo daayay oon saa dhahan oon ictiraafna hee ilaa annahu muqaaranaan samaynaynaa fawaaidda ka soo noqonaysa markii taqniin wax lagu xukumo iyo mafaasidda ka imaanaysa yaan isbarbar dhigaynaa caaqilka waxaa lagu yaqaanaa mafaasidu inuu ka leexdo manaaficdana qaato markaan isbarbar dhigno hadday mafaasidu badato qawaaniinta waa tuurayna taqniinkow hadday masaalixu badatana hee waa qaadanaynaa wey caqli baan horta bal isticmaalayn aan fiirinow ilaa anahu amar yashaani binadri markii loo fiiriyo ilaa ma shay markii la fiiriyo taratabu ka ratiba ka dhalanahaya calayhi calaa taqniin ka dhalanahaya oo min mafaasidin mafaasid iyo balaaye iyo maxaa laya shuruur ah najidhu waxaan helaynaa wey taqliinkii maxaa mafaasid najidhu maagii baan helaynaa wey najidhu maagii ilaa ma soomusa dhihin maaga marka damiirka in loo celiya noqonaysa ama mafaasidda oo macnaha mufrad ahaan loo milicsanahay najidhu waan helaynaa weeye mafaasidii iyo maxaa la yihahdaa maagii adcaafan dicfiye iyo laalaabye inuu yahay mudaacafatan oo lalaalaabay oo tiro badan inaan helaynaa binisbati markii loo eego litilkum midda ayadaa almasaalixi ee manaafici fawaaidda alqaliilati ee yarta allatii taasoo yarjuunaha ay ka rajaynaa ka quudaraynahaya weeye man yadcu qofku dadka ugu yeerahaya ilayhi ila taqniin ugu yeerahaya war taqniinka markay wadaadadu wax ku xukumaan manaaficdii masaalixa ku sheegteen iyo mafaasida ka dhalaysa aan isgarab dhigno mafaasidu waxay noqonaysaa adcaafan mudaacafay noqonaysaa caaqilkana waxaa lagu yaqaanaa balaayada inuu ka cararo balaaye maxaa la yidhaa xoogaa masaalixu ku jirto waxaa la yidhaa wa imuhumaa he akbaru min nafcihima gabadha hadday sahay maaa la samaynaya waa laga cararaya wa imuhumaa akbaru min nafcihima idan manaafic wa masaalix wa fawaa'id he taqniin maxaa la yidhaha qaliilatun weeye binisbat markii loo eego mafaasida iyo shuruurta balaayada marka la tuuraya bu sheekhu ila maxaa dhacay lianna akhtaarahu khatartiisa khatarihiisa iyo balaayadiisu iyo mafaasidhu mafaasidiisa iyo shuruurkiisa mashaakishiisu balaqad waxay gaartay min alkatrati badnaanta walcumuumi caam ahaanta waxay ka gaartaa ma meel iyo darajay ka gaartay weeye shay bay gaartay laa yunkiruusan inkirayn caaqilun qof caqligu ilowsan inkirin qof caaqila oo diinta garanaya aysan inkirin bay gaartay wey iska badaa nin culamada diin sheeganay ninkii laakiin shaydaan caqliga uga gaarsiiyey oo maxaa leeyahay kuliyadaha inta la geeyey shareeca walqaanuun asagoo iskan ilmo yara oo maxaa la yihahda waba garanay maaa la geliyey laga keenay maaa la yihahda mahjaca maaa la yihahda caruurta aytaamta maaa layidhi jaamacad baad heshay maxaa layidhi minxa daraasyadas lagu tuuray kamacna kasoo qalanjibiyo iska yimid hadda waxba ma daraasayn karo mana fahmi karo waxna ma oga weli waa agoon weli wuxuu joogaa he aytaam yatiim buu la joogaa sheekhu adoo nin weyn wax ku kala baxsan yihin wayna wax daraysa sheekhu ood wax garanaysa caaqil hawshaa ma inkiri kari sheekhu waa runtii waa sax wa minhuuna halkaan buu ku yidhi sheekhu jaa waxaa yihi baabu baabkii baa yimid masale muhiim oo gabagaba ah ayuu ku gabagabeeyo masale xog badan buu ku gabagabeeyay allah khayr maxay tahay waa in la teedo oo la oodo wariiqo kaste xoogaa masaalixa ku jirto fawaa'ida ku jirto maslaxa ku jirto mubaaxaba ahaadee hadduu mafsado kuu geynaayo isbaaraan dhiganayna derbi baan ka dhisaynaa mancan lilmafaasidi iyo shuruuko qaacidaas ku gabagabeeyey wuxuuna ka min huna halkaana jaa waxaa yimid baabun baab baa yimid oo furmay wadadii somal way ln dahar li baabun soo maaha baabka haddaba noo muuqday waa kara waa daahira wey baabkaa muxuu yahay saddu daraa'ic saddu waa in la teedo weeye oo la oodo adaraa'ici ee alwadaa'iq maxaa la yihahda adaraa'iq wey jidadka dariica daraa'ic waa jamcu dariica wey dariicaduna waxaa weeye alwadiiqa weeye waariiqa wey waa in la oodo almufdiyati kuu geynaysay ila almafaasid wadiiqo kaste oo mafsado kuu geynaya asal ahaanba ha ahada duur waa mubaax haba iska fiicnaadee kor baa ka fiicnaadee waa la joojinaya awil maahana waxa weeye awilmuadiyati kuu geynaysay oo kugu bixinaysay ilaa ihmaali in la haleeyo in la haleeyo oo la dayaco awaamir sharci sharciga in awaamirtiisa in la dayaco ayay kuu geynaysaa sadu maaa daraa'ic waxay kuu geynaysaa wadiiqooyin waxay kuu geynayaa ila almafaasid ama maal waxay kuu geynayaa oo muadiyowta ilaa ihmaalin in maxaa la dayaco oo laga tago o la lumiyo awaamir sharci sharciga awaamirtiisa war markii maxaa la yidhahdaa taqniin lagu dhaqmo awaamir sharci ma laga tegey ma la ihmaalin mise lama ihmaalin laga jiitay laga jiitay taqniinkan annaga meesha noo yahay awaamir sharci away ka tagnay wey ama maali wuxuu kuu geynayaa wariiqii oo daraacic waxay kuu geynaysaa ataxaayula inaad u xeeladaysato calayhaa cala alawaamir awaamirtaad u xeelaysanaysaa dhinacaan la fahmaynin iyaad uga qiil baaranaysaa maxaad leeda maxaa leeda sekadii markay soo dhowdahay waxaa weeye xoolahayga midna isnaanta bahweyntaan siinaya midna wiilka curudkaan leeya aduu qaado markii sikadu ay baxdana kabacdi isnaantana waxaan leeya xalay kuma fahmin suxun baad u hadlaysay xoolaga iisoo celi wiiliyo maxaa xalay waa igu waxaysay xoolaga iisoo celi baan ku leeyahay maxaa ka sheeg taxayub ha taxayub lacag baan kusameynaya sheekhu marka awaamir sharci waxaa ku jirta maxaa le taqniinka awaamir sharci in lagu ciyaaro in lagu ciyaaro xeelado loo samaysaa ku jirta inaa fahantay maydata walow biayri asdin asdi la'aanba ha noqotee laakiin shareecadii waa loo xeeladaysanaya wadiiqooyin baa loo samaysanaya waa laga dusaya fog baaba laga leeyahay faina maaa l ninkii maaa l islaan jeclaada uu nin qabo cado qurux badan ul waan ku cadayna waan ku madoobeyne maxaa la yihahda gurina waaban kuu dhisine maxaa la yidhahdaa ninkaas maa iska furtid oo maxaa magaysa lacag waa u tuuri maxaa l kabacdi hadduu furi waayo naa gaalow uu dhahaya diinta oo ka bax maxaa l way gaalowday markii gaalowday waa fulantay kabacdina he maxay ninkaasay guursanaysa ridda iyo kufri hawla waa weyn sheekh taxaayum maxaad ka taqaanaa sheekh baab ulxiya waa qatar weeye waad ogtii kutubta laga qoray horay maalin baad ka soo hadal wuxuu kuri sheekhu fa ina sadda daraa'ici in la teedo oo la oodo wadiiqooyinka wadooyinka aslun waa rugni iyo tiir iyo asal weeye jirid weyn weeye oo min usuuli shariicati shareecada usuulha jirideedii asalada ku taagan tahay alislaamiya oo weyn weyn wa xaqiiqatu xaqiiqatuna waxaa weeye haddaad rabto in lagu fasiro mancu waa in la diido almubaaxaat iska bannaan allatii taasoo yutawasul lagu gaarayo biha iyadaba ilaa mafaasidin mafaasid balaaya lagu gaaraya aw maxduuraatin in muxaramaad baa lagu gaaraya walaa yaktasiru kumana gaabanabu ku yidhi daalika oo maxaa la yidhaahdaa sidu daraaci kuma gaabna oo gooni kuma ah calaa mawaadic ijtibaah wey meelaha mawaadicdii amaakida ijtibaah ku jiro oo maxay tahay lama garanayo maxalaalbaa maxaaraan baa lama garanayo taa makaliya ma qusayso iyo wal ikhtilaa meelaha wax isku darsameen xalaashii xaaraanta baa isdhexgashay ijtibaah baa dhacay ikhtilaad baa dhacay ayib ixtiyaad ixtiyaad cafwan mawaadic ixtiyaad mawaadic ixtiyaad walaa yaqtasiru dalika calaa mawaadic ijtimaah mawaadic ijtimaah dhehgalku ka jiro iyo war ixtiyaadi meelaha aad fiirsanayso oo fiirdoonida iyo maxaala digtooda ay ku jirta midna ma ahane waxaa weeye abwaabtoo dhan bay wadagelaysaa weye abwaabtoo dhan bay wadagelaysaa u taalla wa inamaa in kalmaana yashmacu wuxuu shamlinaya kulla ma shay kastoo min sha'ni xaaladiisa arrinkiisu yahay atawasul in lagu gaaro bi isagaba ilalxaaraami shay kastoo xaaraan kuu geyn karaa kor ahaanba mubaaxa ka noqdo hadduu rabo maaa l haba iska bannaanaadee waa mamnuuc waa lala joojinahaya kabacdi sheekhu tacriif maaa culamaa ulmaalikiya ayuu daldalay wey wadaada dhowr ku daray carafaha wuuu ku tacriifiyey carafaha aaaa sadu daraaci wuuu ku tacriifiyey albaaji abulweliid albaaji almaaliki wuuu le maa ajiiba u baan qofka aalibcilmiga inuu akhristo biwliaantukasoo tegay andlsmarhawlo badan ayuqatar biqawlibu ku tacriifiye wey baaini ayaa dilid gaartay arabbaa dili gaar asaguna maaalaayo la kulmay wy mashaqula kulma biqawlibu maaa la yihahdaa ku tacriifiye wy almasala waxaa wey sadu daraaca haddaad rabto almas'alatu latii mas'aladii weeye daahiruha sida ka muuqata waxaa weeye alibaaxatu waa inay bannaan tahay wa yutawasal waxaa lagu gaarahayaa wey biha iyada ilaa ficli maxduuri ficil xaaraana waa lagu gaarahaya qaar ahaan waxaa leeyahay qofka allowsahalka dhoohanu wuxuu leeyahay waa iska fiican tahay okay horow soc gooheed buu leeyahay laakiin maxaa leeyahay qofka wax fahmayo indheergaradka wuxuu leeyahay maya war timir laf baa ku jirta wey ka joogsa u dhahayaa maxaa leeyahay waa maxaa weeye ibnu rushdi almaliki asaguna wuxuu ku tacriifiyey biqowlin ku tacriifiyey hiya waxaa weeye sadu daraa'i alashyaau ashyaadii xaaladihii weeye alatii taasoo daahiruhaa alibaaxatu u yahay wey wa yutawasalu waa lagu gaaraya biha iyada ilaa ficli maxduur baa iyana lagu gaarayaa wey ficil xaaraana sidoo kale wa min alcarabi almaaliki isaguna wuxuu ku tahay culamamaalkiya mesha maxaa dhahay culamamaalkiya sheekh baabkan iyagaa iska waa inaad taqaano sheekh culmo walba baabka ilada meeshay waa inaad ugu tagto cilmiga uga qaadato la socawsha iyadaa wadaadaan ku galnay maxaa la yidhaahdaa <laughs> soomaaliyadu maali bariga afrika joogaan kutul maalikiya ku galna markaasay wareereen waxay dhaheen kaara laa kuda kutul maalikiya maalikiya naqaanano imaalika keen naxnu maalikiya sheekh way taay wa ibn al-arabi waa kamid ah al-maliki bi qawlihi weeye nima fiican nimanka ayaga niman jahaaday halgan galay andalus lagu galay gaalay maxaa la yidhaahdaa ay faraha saareen wey hawl boonsiyaashu sharciya oodan maxaa la helaynin iyo qadaa ayaa maxaa la kutubtooda iyo fataawigooda ayaa dhex taallo weeye fataawadan waxaa loo yaqaanaa annawaasin alislaamiya la socdo ayb iyo maxaa la yihahdaa alaxkaam alaxkaam iyo alxawaadis baa loo yaqaana lakin inta badan nawaazil baa la yihahda nawaazil bursali baa ka mida nawaazil waxaa kamid ninka ibnu carafa ayaa ka mida maxaa la yihahda weyn hadda noo yaala oo dhowr iyo tobanka majallaha ayaa ka mida muxuu yidhi ibnucarabi almaliki waa ninki maal axkaam alquraan iska lahaa ad garanaysaan iyo maxaa la yihahda weye caalimki weye kul amal hiya waxaa weeye sadu daraa'i kulu camalin wey daahiruhu daahirkiisaba ka muuqda aljawasu waa banaanaasho wey yutawasal waaa lagu gaaraya bihi ila lmaxduur shay xaaraan lagu gaarahayaa wey qurubi almaaliki wey asaguna aqurubi almaaliki asaguna axkaam qur'aan asagana maxaad ka taqaanaa w asaguna biqowlihi wuxuu leeyahay qisas maxaa leeya andalus uu kaga sheekeeyey say gacanta uga baxday gaala say u xeelaysatay muslimiinta say loo kala jebiyey maxaa la yidhaahda oo looga soo saaray oo markaad akrido maxaa la yihah lahubo usbuuciyo haddii imaam kugu jira raashin cuni ayuu leeyahay jaza allahu khayr waxaa dhan nagu socoday waa nagu socotaaba aragtaayo muxuu yidhi daawada samdu aragtaayo daawada waaba nagu socotaa annaga sheekhu aragtaayo daawada sheekh waaba nagu waa nagu socotaa annaga wey xanta kale la yaryareeyo he waslado waslado kabacdan waslado wasladaa he wiilasha midba meel laga xir xoogaa qoysba qabiilba meel laga xir maalinta markaa mid cuno oo kirti yowma u kale he thawrun alabyad maalintaas la cunay wey hawshii ka sheekeeye waxaa weeye wuxuu yidhi qawlibu ku tacriifiyey addariicatu waxaa weye addariica waxaa weeye cibaaratu waa qeexid can amrin amar la qeexo mamnuucin maxaa la yidha ayru mamnuuc dheh ayru amri weeye laqeex lagu tacriifiyo adariicatu waxa wey cibaaratun waa weer weeye can amrin arin hayra mamnuucin aan mamnuuc ahayn oo linafsihi waa bannaan yahay wey yukhaafu waxaa laga cabsanayaa min irtikaabi haddaad asagoo ku dhacdo alwuquucu inaad ku dhacdo oo kuu soo jiido fii mamnuucin mamnuuc iyo shayan bannaan xaaraanbu kuu jiidahayo asagu lafahaadsa xaaraan ma aha laakiin asaga markaad faraha geliso waxaa ku salaamaya hoodii ku dhahaya he xaaraantia ku taabanaysa marka waxaa weeye saxaro qor dheer baa laysaga tiraaye kaba carar wey ha u dhowaani kan mubaaxa ha u dhowaani sayd xaaraan kuugu soo dhumo maaliki halkaas ka wa qaala wuxuu yidhi maxaali qaraafi almaaliki asagoo soo jeed culamadu ka socota ayib biqowliba ku tacriifiye weeye macnaha imaamu maalik ayaa wuxuu yahay saddaraac ninka caalimka calanka u sida waa inaad fahdo saddaraaci waa daliil weyn oo xoog badan oo min maxaa la yidhaahdaa qawaacid istinbaad cinda imaam maalik wey ah, imaam maalik sidaa daraaddeed ayuu asal u yahay wey laakiin wadaadada kale waa qabaan waana kutubdan waa ku qorantahay laakiin maalikey qaabka u isticmaasho maxay maal uma isticmaalaan ad bay maalikey maal rugni weyn wey way ku caana maalin muqaalan kharaafiyulmaalik wuxuu yidhi ayb waa lagu eedeeyey marka way isdifaaceen waxay idinku waad isticmaashaane xilliga maalkiya noo haysataa xanafiya iyo shaaficiyo maxaa u tira sadul daraac baad ku qulwideen maxaad xadgudub ku samaysay idinku waa nala isticmaashaan marka habeenka u soo dhuumataan aniguna maalintii baan maxaad ka shaqaysanaa hanugu eedaynaa nimiyo oo isticmaalnaaye tayib biqawlihi ku tacriifiyey way yihi sadu daraac waxaa weeye waa macnaahu sadu daraac waa macnaahu sadu daraac macnihiisu waxaa weeye xasmu waa in la gooyo wey xasmu waa in la gooyo oo la jaro oo la sharo maadati maadadii waa in la gooyo oo la jaro wasaa'il اfasaad ariiqyada iyo urqa loo maro alfasaad loo maro wey dafcan iyadoo la dafcinayo oo la naqayac la odhanahaya lahaa maxaa la yihahdaa wasaa'ishii fasaadkood laha wasaail fasaad iyadoo la naqaayo ayaa la goynaya maadada waa la jarhaya saas ku tacriifiy wa shaykhu lislaam ibnu taymiya hadduu xanaabila hadda usoo degay wey alcaraani alcamali alxambali wuxuu yihi biqowlibu ku tacriifiyay addariicatu waxaa weeye alficlu aladii daahiruhu ficilka daahirkiisa muuqaalka hore uu yahay wey أنhu مubaax inuu banaan yahay wa huwa wasiilaة wuuu wadiiqiya wado u yahay ilىa ficli muxaram ficil muxaramna wadiiq u yahay والshaaطibiyu almaaliki asaguna alqarnaai asaguna wuuu maali ku tacriifiye w bqowli adariicatu hiya waxaa weeye الtwaصل waa inaad ku gaarto bmaa شhay huwa asaguba maslaxaة manfacaya faa'iidaa ilىa mafsadati mafsada inaad ku gaarto kor ahaan waa maslaxaadna noocaynysaa ka bacdi laakiin hoosta muxuu ka wataa ku cadfan oo maaa xaraka muqadara ku jirta oo ah mafaasid iyo balaawi laakiin korka waxaad noo waxaynaysaa masaalixaad noogu sheegaysaa wabnu najaar maxaa la yihaahdaa alfutuuxi asagoo kana waa ambali kan waa ambali asagoo sheekh manaaj isku qolan yihiin wuxuu yidhi biqawli asaguna waa kitaabka taxriib buu leeyahay wey ibnu cusaymiin uu yidhi axsan kitaab afdal fi usuul fiqon arkay wey la soco biqowlihi ku tacriifiyey wey addariicatu waxaa hiy waxaa wey maa daahiruhu daahirka ka muuqda waxaa wey korka hore mubaaxun waxaa la waa shay iska bannaan wey wayutawasal waxaa lagu gaaraya bihi asagaba ila muxarami ilaa muxaramin shay muxaram waa lagu gaaraya ilaa muxaramin shay muxaram waa lagu gaaraysaa maharadu maxay tahay baabkaan iyo qaacidadan loo daliisanayaa taqniinu shariica haddii korkaa laga fiiriyo oo laynin buradaayo oo tirahdaan waxbaan ku gaaraynaa iyo fawaa'id baa ku jirta hee waxaan leenahay wadiiqo iyo waddo waxay u tahay tabdiilu shariica wa tagyiiruhaa wa ilqaa'uhaa wa mancu ijtihaad wa ilqaau maxaa la yidhahdaa fiqi islaami maxaa la yidhahda howlahaasoo dhan bay dabada ku wada taawo xaaraan wey marka maadaama xoogaa hadday faa'ida ku jirta wax korka kaga muuqato laakiin waxay wadiiqo u tahay u tahay maxaa la xaaraan iyo maxaa la muxaramaad iyo baatil bay wadiiqo u tahay aa la shalay waa la hor istaagay waana la joojinaya mamnuuc qofka hadli karana ma jiro saas wadaad ku gebagabeeye adilo marka xoog ba min alkitaab wasunna maxaa la walijmaac walqiyaas maxaa la waa macquul iyo wadaadku maaa la yihaahdaa iyo meeshaa isugu kale lix iyo toban qodoba wey qofkii iimaan leh oo islaam wax garanaya way ku filan tahay wey ama saaxibu shubahaat washahwaat maaa kuliyaat maaa qaanuun washariica waxaa weeye laa tanfacu ile maxaa la yihaahdaa alxadiidu maxaa la yihaahdaa alxadiid waad garanaysaa laa yanfacu ila hada shay alxadiid mooy wax kalma anfacayo laakiin qofkii diin garanaya oo maxaa le sharco ku dhaqmaayo waa anfacaya cilal iyo adila loo dhiibay wey marka waxay u baahantay si fiican in loo muraajaceeyo oo loo maxaa la yihahdaa mudaakareeyo oo dalabatulcilmigu ay xoogga saaraan bay u baahantay adilada ayada iyo keyrkeed iyo risaalado dhan ba wey hada bilahi tawfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed calaa alihi waasxaabihi ajmaciin